فاحتملا معينه اعطلت الافعال منه والاستفعال بالتا وتعويض بها حصلا من المزال وإن تلحق بغيرهما تب بها مرة من الذي حملا ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقلا iti la imow bificlaalin ficlaal la imow wa faclalatin faclalatin la imow lifaclala ula imow wafacala facala ijcal u yaal lahu facala atafciila tafciil u yaal xayu meelna u yaal khalaa huwa facalihii uu ka marnaado min laamin laam laamkaasoo ictalla jiranaaday ilzam laazim tafcilatan wasinka laydhaha tafcila lilxaawiihi laam jiran kii koobay u laazim wa rubamaa waxaa la arkaa budila in la siiyo huwa tafcilihii lilcaari ay lilcaari kii ka marnaaday minhu min laamin ictalla laam jiran iti la imow bificlaalin wasinka ficlaal la yidhaa la imow wa faclalatin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 iyo toban kuwa sidaasay ku imaanayaan adyada khalbasa sambasa salqa qalnasa jawraba harwala zahzaqa halqama rahmasa qatrana tarmasa kaltaba jalmada halsama daydara sambala zamlaqa dhammaan saasay ku imaanayaan waxaa la leeyahay xawqala xawqalatan jahwara jahwaratan baydara baydaratan rahya alcamala rahya'atan salqaa salqaatan salqayatan faclalatan weliba baxraqa wuxuu baraarujinaa wasniga qiyaaskahay kuwanshaadka ku yimaadaan u leey hal mir oo ka leexday hal midaa laga arku leeyahy xawqala oo uu noo keeni doono badrudiinku yaa qawmin qad xawqaltu ow danowtu wa sharu xiqaali rijaali lmowtu xiqaalkaas w halkaas midaa ficaalkii ku yimid halkaas oo ah xiqaalka ayaa ku yimid ficlaal ficlaal inta kale kuwa shaadkaa qiyaaskayba ku yimaadeen u leey qiyaaskayba ku yimaadeen waa ka gudbaynaa faclala waxaan u gudbaynaa facala facala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 maxaa la rabay qiyaaska takdiiban soo lama rabin wakadabuu biaayaatina kidaaban fiiri kidaab ficaal soo maaha ayadoon shadnayna waa jirtaa weliba taas haddaan marka luqo kale ka dhigno marka saddex wasinuu noo noqonaa shaadku wakadabuu biaayaatina kidaaban oo aan shadnayn maasha allah qiraatu kisaabi miya marka taas haddii aan marka midda aan shidnan iyo tan kala qaadno laba luqay noo noqona mulaqna weeyo waxba qayd kuma xirna marka ficaal lagu keena ficaal ama ficaal sow laba maaha wuxuu leeyahay facala wasni shaad ah oo muqayad ah wuxuu ku qaydan yahay cinda qasdi takfiir marka la doonaayo in ficilka la badiyo wax badan liqasdi takiir loola yimaada waa tafcaal tafcaal liqasdi takiir a loola yimaadaa tafcaal waxay leedahay waxay leedahay dawafa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 baydara daabata daabadiyu daweeyey baydaratan faclalatan wa rahya alcamala amalkiiyuu sagsaagay amalkii uu sagsaagay camalkiiyuu fududaystay shaqadii wuu sagsaagay wuu fududaystay macnaha si fiican uma qon yuqaalu idaa lam yuxkim sow nama soo dhihin rahya alcamala ma soo marnay e, yaxye baabkaan ku soo marnay ma soo marnay cabdullah halkaan ku soo marnay baabkii baabkii baab ahaan iska sheeg ka aclama macnaha masiidka waa waa hagaajida khayr allah kus ah, rahya alcamala wa salqaahu jeega jeegu u tuuray ah, dhabar dhabaru u tuuray salatan asluhu salqayatan salqayatan taxaraka xarf cilat wanfatax maa qabla ulibat alcilatu alifa fahaadaa kulluhu dhammaantiis calaa miaali faclalati u ad wa huwa alqiyaasu dhammaan intaas aan sheegnay waxay ku wada socdaan faclala wa huwa alqiyaasu fiihi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 loola imaana goorma fii takfiiri ficli ficilka badintiisa tusaale xaanoo ah sayara ka tasyaari socodsiin oo kale sayara waa socodsiiyey tasyaar ka tasyaarin oo kale wey intaas halkaas baan uga tagnay hulaaigii haddii mubaalaqa loola qasdaa ficiila ku keen wuxuu ku yidhi waqad jucila ficiila ficiila waxaa laga dhigay maa masderkii lihulaai u sugnaaday masder hulaaثiya laga dhigay xaa looga dhigay mubaalaqatan liajli mubaalaqa mubaalaqa darteedaa looga dhigay waa marka mubaalaqa la doonayo khasahu khisiisa xasahu xisiisa haye tafaacala sow hal wasniyo shaada kumaana soo marin oo ah ficiile wuxuu ku yidhi waqad yuraa in la ogaadaa la arkaa huwa ficiile badelan mid ka bedelana lagu ogaado min tafaacala ayda noqoshe marka meesha xaa ku yaalla tafaacala hal wasniyo ku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 ah min tafacala uu ka yimaado calaa tifcaalna uu ku yimaado ka tijmaal oo kale tajamala tijmaala wa min facala uu ka yimaado calaa ficaalin uu ka yimaado ka kidaab oo kale wa calaa tafcaalin uu ku yimaado fi takfiiri badinta ka tasyaar socodsiin oo kale waqad taqadama dikru dalik waxaasoo dhan sheegidooda waa soo hormarta lakin halkay ku hormartay sharaxa badhudiinay ku hormartay ogow nadmiga kuma anaan soo qaadan ina maali ma anaan soo qaadan waa annaga nidhi shaadka iyo qiyaaska waa isku dhex dari doonaa ina maali sababtoo ah hadda iyaasa weli noo dhima soma ogidin ah, iyaasa weli noo dhima ah, marka shaadkii dhexda soo gelshay soo ma jeedaan waay wa min majiiilmasdari ah halkaa lagu bayaaninayay maashada tii ay laku cadfan tahay wa min majiiilmasdari masder imaatinkiis ah min athulaaiy uu ka yimaado calaa ficiila uu ku yimaado liqasdi mubaalaqatina uu yimaado naxwu xaha waa ku booriyey xisiisaad boorin wa khasa waa ku gaar yeelay khisiisa marka khasada masaadirteedu waa badantay ogow waxaa leeda khasahu khasan khusuusiyatan khasuusiyatan khisiisa waana soo wada marteen waxaas badankooda soo maa khasahu khusuusiyatan iyo khasuusiya soo soomaanan marin khasanna waaba qiyaaskii dhammaaba khisiisana waa mubaalaqada halka ficilaa intaasu masder yeelan karo wa fii xadiii cumara waxaa ku sugan radia allahu canhu lowla alkhilifa haddaysan khilaafnimadu khilaafadu jiri lahayn oona madaxweynihii muslimiinta ahaa lahayn laadantu anaa salaada adimi lahaa ah, welina waa sugan yahay siaan rajaynaya xadiiska lowla alkhilifa fiiri haddaan